الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولي مؤلفك رحمه الله تعالى فصل في صفاat الأئمة faslkani wuxuu ku saabsan yahay ifaadkii ama tilmaamihii looga baahnaa a'immada fasalkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa afar arrimood oo mid kasta ay masaa'il kala duwan soo hoosgelayso ee arrin koobaadi waxaa weeye man laa tasixu اlqudwatu bihi qofka aysan asaxaynin in lagu xidho salaaddii arrinka labaadina waxaa weeye man tasixu اlqudwatu bihi waa qofka ay asaxayso in lagu xidho arrinka saddexaadina waxaa weeye man tukrahu اlqudwaةu bihi qofka ay makruuh tahay in lagu xidho jamaacaadkii arrinka afraadina waxaa weeye alأwlى biاlimaama imaamada ama imaamnimada qofka u mudan wey laa yaصixu ma asaxayso iqtidaa'uhu inuu qofkii ku xidho biman qof yaclamu uu og yahay bulaana salaatihi salaadiisa buritaankeeda aw amase yactaqiduhu uu aaminsan yahay ama caqiidaysan yahay inay salaadiisii burtay ka mujtahidayni waa sida laba qof oo ijtihaaday ikhtalafa oo isku khilaafay fi lqiblati qibladii isku khilaafay aw amase inaa'ayni laba weel isku khilaafay oo labada weel midna daahir yahay midna nijaas yahay fain tacadada aahiru weelkii daahirka ahaa haddii uu uu bato falaصaxu wadka asaxnimada badani waxaa weeye aلصixatu xidhashadii inay asaxayso maa lam yatacayan haddii uusan u caynoobin inaaءulimaami weelkii imaamka lilnajaasati najaase hadduusan u caynoobin fain danna haddii uu maleeyo qofkii dahaarata inaai hayrihi hayrkii weelkiisa inuu daahir yahay haddii uu maleeyo qof kale weelku ka weysa qaatay inuu daahir yahay haddii uu maleeyo iqtadaa bihi wuu ku xidhanayaa qaطcan khilaaf la'aan falow ishtabaha haddii uu iska dhex galo ama iskaga darmado khamsatun shan weel fiihaa shantaa weel uu ku jiro najasun hal weel oo nijaas ah calaa khamsatin shan qof haddii uu iskaga darmado oo fadanna uu maleeyo kullun mid waliba dahaarata inaa'in weel weelashii shanta ahaa ka mida inuu daahir yahay oo fatawada'a bihi uu ku weyse qaato oo wa amma uu tujiyo kullun mid waliba fii salaatin salaad shantii salaadood ka mid ah fa fil asaxi wejka asaxnimada badani yuciiduuna way soo celinayaan alcishaaa salaadii cishe ilaa imaamaha imaamkeeda mooyaane fa yuciidu asagu wuxuu soo celinayaa almagriba salaadii magrib halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku dad aysan asaxaynin in lagu xidho salaadii jamaacaadka wuxuu idhi ma asaxayso qofki inuu ku xidho qofuu og yahay salaadiisii inay burtay oo salaadiisii aysan asaxin sida maalan qofu ogyahay inuu gaal yahay oo tukanaya dee kuma xidhan karo ilaan gaalku salaadda kuma jire salaadna ka asixi sidoo kale qof tukanaya oo uu ogyahay inuu muxdit yahay oo uusan dahaaro qabin ama maradiisa ay nijaas leedahay kuma xidhan karo maxaa yeeley qofkan wuuba og yahay inuusan salaadba ku jirin marka seeba ugu xidhanaya oo salaadiisii qof aan salaadi u jirin oo ugu xidhaya waxaa la mid ah haddii qofkan uu aaminsan yahay ictiqaad ahaan uu aaminsan yahay in salaadiisii asaxaynin ama salaaddiisi ay burayso yactaqidu markuu leyahay waxooga jeedaa yacni wuu malaynayaa weliba ictiqaadkani ma aha qof ay isku khilaafsan yihiin furuucdii ma aha markuu leeyahy kamujtahidayni kama hadlayo qof ay su khilaafsan yihiin furuucdii wuunoo imaan doonaa kaa dib u ka sheegi doonaa qofkii madhab kala haystay ay masaa'il kala duwanaayeen kaas dib uu ka imaan doonaa ee waxaa weeyaan waa qof uu aaminsan yahay salaaddiisa inaysan oo ay isku khilaafeen qibladii iyo wixii la midka ahaa wuxuu yidhi sida laba qof oo ijtihaaday oo qibladii ku ijtihaaday waa laba qof oo safar ku jirto oo asqowday dabeetana qibladii dhinaca ka jirto ayay garan waayeen way ijtihaadeen midba dhinac u mariyay qibladii inay jirto mid aggan inaga jirtaa buu ihi midna xaggan inaga jirtaa buu ihi mid kasta dhanku u maleeyo ayuu u tukanayaa laakiin iskuma idhan karaan iskuma xidhan karaan maxaa yeele mid walba wuxuu aaminsanyahy kale inuu khaldan yahay saa darteed mar hadduu ictiqaadsan yahay qofkani inuu khaldan yahay oo qibladii uu meel aan ahayn u tukanayo dee kuma xidhan karo midba gooni buu u tukanayaa sidoo kale waxay isku khilaafeen laba weel haddii laba weel isku khilaafaan oo midna daahir yahay midna nijaas yahay laakiin ayagu ma garanayaan midkii daahir iyo midkii nijaasa way ijtihaadeen midba weel buu u inuu daahir yahay kiibuu ka weyse qaatay midba goonidiisu u tukanayaan laakiin isku xidhan ma hayaan waayo midba wuxuu aaminsanyay midka kale inuu ka weysa qaatay weelkii nijaasta ahaa salaadiisu inay baail tahay ayuu ictiqaadsan taasi waa haddii weelashii nijaasta ahaa iyo kii daahirka ahaa isleegyihiin waa weel nijaas weel daahir ah laakiin weelkii daahirka ah haddii uu tacadudo uu bato sida maalan oo kale saddex weel ayaa meesha yaalla oy biyo ku jiraan mid baa nijaasa labana waa daahir ragga ku ijtihaadayana waa saddex qof ayaa ku ijtihaadaya marka way isku xihan karaan salaadii falasaxu sixatu waa kan kule mualifku laakiin bishardi in weelka imaamka uusan u caynoobin nijaasada markuu leeyahay uusan u caynoobin macnaa isaga keligii aysan ku soo hadhin nijaasadii tusaalaheed waxaa weeye saddexdii qof ayaa saddexdii weel ee midna nijaasaha labana daahirka ahaayeen ayay ku ijtihaadeen midba weelba u maryay inuu daahir yahay uu ka weyse qaatay dabeetana waxa weeye mid ahaan midkoodba midka kale wuu ku xidhan karaa yacni mid wuxuu ku xidhan karaa midka kale oo way u ansaxaysa laakiin labadaba inuu ku xidho kanna inuu salaad ku xidho kanna inuu salaad ku xidho ma bannaano ilaa asaga wuxuu aaminsan yahay weelkiisu inuu daahir ahaa kan hore uu ku xidhan wuxuu aaminsan yahay weelkiisu waxaa ixtimaala inuu daahir yahay labadaasi waa saxna hal weel baa soo hadhay markaa iyo hal qof marka weelkaasi nijaas buu caynoobay macnaha suuragal maaha saddexda weelba inay hee daahir ahaayeen haddii aan dhahno weelkii asagoo ka weyse qaato waa daahir kii ku xidhana waa daahir kan saddexaadee kale haddaba wuxuu caynoobay inuu hee weelkii nijaasta uu yahay saas darteed asagoo kuma xidhan karo waa kanuu mualifku leyahy maa lam yatacayan inaa-ulimaami linijaasati waaya haddaba haddii uu u maleeyo mid kale weelkiisu inuu daahir yahay qacan uu ku xidhan karaa bilaa khilaaf uu ku xidhan kara hadduu mar u maleeyo qof kale weelkiisa inuu daahir yahay u ka weyse qaatay dee wuu ku xidhan karaa maadaama uu dee eh, malihiisii uu sidaa u batay haddii uu maleeyo weelkiisi inuu nijaas yahayna qacan ayadna kuma xidhan karo labadaas suura way naga baxayaan ayagu waaya oo khilaaf kuma jira laakiin haddii uusan u malaynin inuu daahir iyo nijaas yahay dee markaa khilaaf baa ku jira inuu ku xidhan karayo in kale lakiin sida asaxa uu ku xidhan karaa haddaba haddii shan weel ay iskaga khaldamaan shan qof shantaa weel shantaba biyaa ku jira mid baa lagu hubaa nijaas laakiin kuwii kale uu ku khaldamay lama garanayo midku ahaa shan qof baa ku ijtihaaday midba wuxuu u maleeyey mid ka mida weelashaa inuu daahir yahay wuu ka weyse qaatay way isku xidhan karaan hantii salaadood hadduu mid kasta uu imaam noqdo mid kastoo shantaa ka mid ah hadduu imaam noqdo afartii kalena ay ku xidhaan afar salaadood baa u asaxaysa maalan midii salaad subax buu tujiyey midna tii duhur buu tujiyey midna tii casar midna tii maqrib midna tii cishe dhammaantood waxay soo celinayaan salaaddii u dambaysay oo ah salaaddii cishe ayay soo celinayaan markii laga reebo imaamkii salaaddii cishe asagu wuxuu soo celinaya salaaddii maqrib ayuu soo celinaya waa salaaddii u dambaysay ee uu ma'muum ahaa haddaan si kale u dhigno mid kasta wuxuu soo celinayaa salaaddii u dambaysay ee uu ma'muum ahaa ayuu soo celinaya waayo saa loo leeyahay maxaa yeelay shan weel baad meesha yaallaan nidhi shantaa weel afar baa daahira mid baa nijaasa marka markii afar salaadood ay tukadeen waa afartaa kolba mid uu tujiyey oo aan ku xukunnay afartaasi inay daahir ahaayeen mid baa soo hadhay midkaas ayaa u caynoobay nijaasadii waa sidii maslada haddaan sheegayna oo kale marka midkaas way soo celinayaan eh, qofkii ay ku xidheen maadaama weelkiisii uu caynoobay ama oo asagu eh, eh, ku soo hadhay nijaasadii markaa salaaddii way soo celinayaan waaya laakiin asagu wuxuu soo celinayaa salaaddii u dambaysay ee uu ma'muumka ahaa oo ah salaaddii maghrib ayuu soo celinayaa tusaalihi hadda aan sheegnay walow ikhtadaa haddii uu ku xidho shaaficiyun nin madhabka imaam shaafici haysta bixanafiyin qof kale oo madhabka imaam abu xaniifa haysta xanafi ah xanafigaasoo masa taabtay farjahu farjigiisii aw mase iftasada isa sarsaray oo jidhkiisii dhiig ka keenay fal asaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye asixatu salaadii inay ku asaxayso filfasdi xaaladii u isa sarsaray duuna almasi markii uu taabtay farjigiisaase maya oo taas ku asixi inuu ku xidho ictibaaran ayadoo la eegayo biniyati اlmuqtadi qofkii ku xidhanaya niyadiisii waaya halkan wuxuu mualif ku tilmaamayaa ikhtilaafu almadaahib fi اlfuruuc masalada ah in madaahibtii furuucday ku kala duwan yihiin masaaishii ahaarada ama waxyaabihii salaada burinayey madaahibtu isu khilaafsan qaar ka mid ah. a qof shaafici ah hadduu ku xidho mid kaloo xanafi ah oo isla markaas qofka xanafiga ah uu sameeyey wax salaadii burinaya ama ictiqaadka imaamka ku buriyo ama ictiqaadka ma'muumka ku buriyo imaamku suu ictiqaadsan yahay xanafiga laftirkiisa wuxuu ictiqaadsan yahay in salaaddii ay ku buraysay hadduu la yimaado ama ma'muumkii shaaficiga ahaa ee ku xidhnaa wuxuu aaminsan yahay saladdii inuu ku buraysay haduu la yimaado tusaalaheedu waxaa weeye in uu farjigiisii taabtay xanafigani macnaha qof farjigiisa taabtay dee madhabka imaam shaafici qofkaa weysadiisi way burtay laakiin madhabka abu xaniifa kuma burayso ama ma ahee dhiig buu jidhkiisa ka keenay iftasada macnaha wuu sarsaray ama wuu istilaantalay marka dhiig baa jidhkiisa ka yimid ama dhiig buu shubay marka qofkaasi calaa madhabi abi xaniifa weysadiisii way burtay laakiin calaa madhab imaam الshaafici weysadiisii mayna burin waxaa kaloo la mid ah haddii uu maalan uu ka tago dumaaninadii dumaaninadii hadduu ka tago waxa weeye cinda alimaam abuxaniifa dumaaniinadu rukni ma ah eh, haddii uu ka tago imaam shaafici agtiisa laakiin waa rukni ama uu bisikii ka tago ama faatixadii uu ka tago waxyaabahaasoo idil cinda alimaam shaafici salaaddii way burinayaan laakiin cinda abi xaniifa salaaddii ma burinayaan xaaladda ayada ah marka qofkii shaaficigaha ee xaniifiga ku xidhnaa salaadii eh, xidhashadiis horta miyay asaxaysaa mise ma asaxayso wuxuu ku yidhi way waxay ku asaxaysaa fii xaalati alfas fi lfasd macnaa markii uu dhiigga iska keenay way asaxaysaa laakiin markii uu farjigiisa taabtay ma asaxayso inuu ku xidho oo sababtu maxay tahay ictibaaran biniyati muqtadi qofkan ku xidhay niyadiisaan eegaynaa shaaficigina wuxuu aaminsan yahay markii uu dhiig iska keenay in salaadiisii ay asaxayso waayo dee dhiiggoo qofkii ka yimaada weysadii ma burinayo laakiin abu xaniifa wuxuu qabaa in dhiiggaasi weysadii burinayo marka waxaa la eegayaa muqtadiga sidoo kale markan uu farjigiisa u taabtay wuxuu aaminsan yahay shaaficigu inay weysadiisii burto inhe ninkan xanafiga weysadiisi ay burta walow asagu yuusan qabinba inay weysada ka burayseen isaguma qaba inay ka burta marka kuma xidhan karo ictibaaran biniyat muqtadi labadaas masalaba ama labada suuraba waxaa la eegayaa muqtadiga niyadiisii waxaa la mida ah markanuu dumaaninada ka tegey iyo markanuu basmaladii ka tegey iyo markanuu faatixadii ka tegey intaasoo dhan waxaa weeye laguma xidhan karo oo qofkii shaaficiga mar xanafigii hadduu bisigi ka tegayo ama faatixadii ka tegayo ama dumaaninadii ka tegayo waxa weye kuma xidhan karo maadaama uu aaminsan yahay calaa madhabi imaamihi in qofkan salaadiisii ayna asaxaynin oo salaadiisii burto falasaxu markuu leeyahay khilaaf alasaxi waxaa weeye uu cagsinaya wuxuu leeyahay markii uu farjigiisa taabtay waxaa weeye salaaddii way u asaxaysaa laakiin markuu dhiigga iska keenay salaadiisii ma asaxayso oo wuxuu leeyahay ictibaaran biniyati almuqtadaa bihi qofkii lagu xidhay imaamka niyadiisii baa la eegayaa maxaa yeelay xanafigu wuxuu aaminsan yahay markan uu dhiig iska keenay in weysadiis ay burayso saa darteed laguma xidhan karo oo de uu iska ciyaarayaaba qof mutalaacib ah laakiin markaad farjigiisa uu taabtay wuxuu aaminsanyay salaadiisa inuu asaxayso waa lagu xidhan karaa saasuu leeyahay laakiin haddii qofkan xanafiga ah uusan la imaanin wax salaaddii burinaya laa calaa ictiqaadihi walaa calaa ictiqaadi ma'muumihi qofkii ku xidhanayay ictiqaadkiisa midna uusan la imaanin oo uu ilaaliyo khilaafkii madaahibta oo iska ilaaliya farjigiisa inuu taabto ama bisinkiina uu akhriyo faatixada inuu akhriyo marka ayada ah waxa weeye waa lagu xidhan karaa shaaficigii wuu ku xidhan karaa xataa hadduu ka shakiyo talow bisinkii miyuu ahriyay mise muusan akhrin war hadduu ka shaki laguma dhigin dadka muslimiinta ah malaha ku wanaaji marka wuu ku xidhan karaa waaya walow iqtadaa haddii uu ku xidho shaaficiyu nin shaafici ah cabdi xanafiyin mid xanafi hadduu ku xidho xanafigaasi oo masa taabtay farjahu farjigiisa taabtay amase iftasada isa sarsaray oo dhiig iska keenay fal asaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye asixatu salaaddii asaxayso fi lfasdi markaa uu dhiig iska keenay ee uu isa sarsaray duuna almasi markaa uu waxaa weye farjigiisa taabtay laakiin in lagu markaa shaaficigii kuma xidhan karo oo ma asaxayso xidhashadiisa ictibaaran iyadoo la eegayo biniyati lmuqtadi ma'muumkii niyadiisi walaa taixu ma asaxayso qudwatun in lagu xidho bimuqtadin qof asagooba qof kale ku xidhan walaa biman qof in lagu xidho ma asaxayso talsamhu ay ku laasimayso icaadatun salaadii inuu soo celiyo ka muqiimin sida qof nagi weebeeyoo tayamama gebagabaystay qof ma'muum ah imaam lagama dhigan karo masaladan dadku si khalday u fahmaan ma'muumka markii uu xaalata kawnihi muqtadiyan markii uu imaam uu ku xidhan yahay xaaladaas adu imaam kama dhigan kartid asagoo ma'muum ah adna imaam kama dhigan kartid oo kuma xidhan kartid asagiibaaba ma'muum ahee seebuu imaam kugu noqon midda kale ma'muumkani wuxuu raacsan yahay imaamkiisii sahwigiisa imaamkiisii baa xambaaraya oo asagaaba taabica ah. seebuu marka u noqonayaa matbuuc oo u noqonayaa imaamkana waxaa shanigiisu yahay inuu madax bannaan yahay islamarkaana uu xambaaraya sahwi kayrkii oo markaasi dee ma kulmayaan arrinkaas arrinkaasi waa arrin ijma culamadu isku waafaqsan yihin laakiin suuro kaleo waxaa jirta dadka ay moodayaan inaysan bannaanayn oo dad badan aan ku arkay inay iska ilaaliyaan oo ah qofkani haddii uu salaaddiisii barh ka mida uu ma'muum ahaa dabeetana imaamkiisii salaaddii ka baxay oo asagu wuxuu ahaa masbuuqoo ragcado lagu lahaa buu u istaagay oo la imaanayaa marka ayada ah waa lagu xidhan karaa oo waxa weeye hadda ma'muum ma ah biictibaari maa kaana si u ahaan jira lama eegaye iminka waa qof madax bannaan waa lagu xidhan karaa oo markaas imaam uu noqon karaa dad badan waxaa arkay inay iska ilaaliyaanoo marba qofkani hadduu ma'muum noqday waxa weye kuma xidhaan waaya sidoo kale laguma xidhan karo qof ay ku waajibtay inuu salaadii soo celiyo salaadani waa salaadla soo qallayn doono oo miaalkeedu waa maxay qof muqiim ah oo negi haddii uu gebagabaysto intuu biyo waayo uu gebagabaysto dee qofkaasi maadaama uu joogo meel biyihii ay ku badan yihiin waxa wey dhowaan waxaa laga rabaa haddii uu biyo helo inuu salaaddii uu gebagabaysiga ku tukada soo celiyo saan horey usoo tilmaanay marka qofkaas saas ahee khalo laga rabo salaadaadii kuma xidhan kartid maadaama qofkan qalaad hadhow laga rabo kuma xidhan kartid waaya laakiin qofkan hadduu gebagabaystay oon qala laga rabayn waa imaan doontaa in lagu xidhan karo walaa tasixu ma asaxayso qudwatun xidhasho bimuqtadin qof maamuum ah qof kale ku xidhan in lagu xidho walaa biman qof in lagu xidho ma banaano talzamu ay ku waajibayso icaadatun soo celin ka muqiimin sida qof nagi weebeeya tayamama oo gebagabaystay walaa qaari'in iyo qofkii qur-aanka Ehm, akrintiisa ku fiicna ama qaariga ahaa biummiyin mid ummi ah kuma xidhan karo filjadiidi qowlkii jadiidka ahaa wahuwa ummigiina waxaa weeye man qof weeye yukhilu wax u dhimaya bixarfin xaraf aw amashe tashdiidatin shad oo min alfaatixati faatixadii ka mid ah waayah wa minhu waxaa ka mid ah qofkii ummiga ahaa aradtu qof carab adagoo yudhimu idqaamaya fii gayri mowdicihi meeluusan idqaam ku jirin idqaam gelinaya wa alaqu mid carabla yubdilu ku bedelayaa xarfan xaraf bixarfin xaraf kale wa tasix way asaxaysaa inuu ummigii ku xidho bimili mid asaga la ah qof qaari ah oo qur si fiican u akhrinaya kuma xidhan karo qof ummi ah ummigu asal ahaan weeye nisbatan ila alum hooyadii baa loo nisbeeyeyo waxaa weeye kaannamaa inuu qofkan sidii hooyadii ku dhashay waxba iska bedelin macnaha waa qof aan mutacalim ahayn oo jaahila ah wey kelimata ummi saasay ka timaatay luq ahaanna waxaa lagu ilaaqaa qofka aan waxna akhrinin waxna qorin ayaa la yhahda ummi laakiin fuqahadu isilaaxa u isticmaaleen ummiga waxaa weeye qofka faatixada aan saxaynin ee faatixadii khaldaya ee xaraf faatixadii ka mid ah ama shad faatixadii ka mid ah waxaa weeye meesha ka saaray qofkaas ayaa waxaa la idhaahdaa ummi haddaba qofkaas laguma xidhan karo oo faatixadii khaldaya oo waxaa wey faatixadii aan saxaynin oo xaraf faatixadii ka mid a ah, mashad ka mid ah a faatixadii aan la imanaynin laguma xidhan karo oo qof qaari ah kuma xidhan karo qof qaari oo qur-aankii si fiican u saxaya qofkaa kuma xidhan karo wayna dhacdaa mar qaarkood inaad eh, aad maqasho qof tukanaya oo faatixadii khaldaldaya oo faatixadii xataa si fiican u dhawaaqayn xuruufteedii inaad aragto qofka noocaasoo kale ha ku xidhan xataa hadduu imaam masjid ka yahay waxa wey ha ku xidhanin ummigii waxaa ka mid ah qofka aradka ah aradka waa qofka idqaam meel uusan ku jirin gelinaya isla markaana xarafkii bedelaya sida maalan oo kale mustaqiim ayaa wuxuu leeyahay muttaqiim ama wuxuu leeyahay mustaqiim eg xarafna meeshuu ka saare shadna uu ku bedelay xarafkii marka qofkaas kale arad baa la yidhaahdaa ma asaxayso in lagu xidho laakiin haddii shad keliya u la imaanayo oo xaraf meesha uusan ka saareen uu leeyahy matalan maaliki maaliki uu leeyahay dee waa lagu xidhan karaa qofka asaga ah taasi dhib ma keenayso waxaa qofkii ummigaa ka mid ah qofka carabkala ee xuruufta barba aan karaynin waa qofka xaraf xaraf ku bedelaya radii ayuu wuxuu akrinayaa maala ayn oo wuxuu leeya maalan hayri اlmaqduubi ama siinkii wataa u bedelayaa wuxuu leya mustaqiim ama ra'diibu laam u bedelayaa wuxuu leya allaxmaani ama kaafkiibuu ta u bedelayaa ilaa akhiri aduu say noqotaba qof xaraf aan karaynin oo de khilqatanba saa loo abuuray waxa weeye qofkaasna waa umi oo laguma xidhan karo laakiin umi umi wuu ku xidhan karaa qof faataxadii khaldaya iyo qof faataxadii khaldaya labada qof isku xidhan karaa ama qof faataxadii nis aan aqoonin eh, iyo qof kaleo faataxadii niska aan aqoonin way isku xidhan karaa labada qof alfaq alfaq wuu ku xidhan karaa nin carablaawo carablaawo kale wuu ku xidhan karaa arat arat wuu ku xidhan karaa wahaakada haddii isku xaraf ay khaldayaan weeye walaa qaari'in qofkii qur-aanka akrinayay ee qur-aanka yaqaanay faataxada gaar ahaan kuma xidhan karo walaa qudwati qaarin qofkii qaariga ahaa kuma xidhan karo biumiyinkii umiga ah filjadiidi qolkii jadiidka ah wahuwa umiguna man qof way yuhilu wax u dhimaya bixarfin xaraf aw tajdiidatin amashad min alfaatixati ka mid ah minhu waxaa ka mid ah ummigii aradtu arad baa ka mid ah aradkuna waa yudqimu waa kii idqaamayey fii hayri mawdicihi meel isan idqaam ku jirin ayuu idqaamaya idqaamkana waa la garanayaao xarafkii in mushadad laga dhigo weeye oo laba xaraf oo isku jira laga dhigo waalagu kii carabka la'aa yubdilu oo ku bedelaya alaqaasoo yubdilu ku bedelaya xarfan xaraf bixarfin xaraf kale ku bedelaya wa tasixu way asaxaysaa qudwatu ummiyin ummigii inuu ku xidho bimilihi kii la midka ahaa asaga inuu ku xidho way asaxaysaa wa tukrahu waa la kahdaa in lagu xidho bitamtaami kii taada celcelinayey walfa'faa'i kii faada celcelinayey wallaaxin iyo kii qur-aanka laaximinayay ama faataxadii laaximinayay waa yahay fa in hayara haddii uu dooriyo laxnigaasi macnan macna haddii uu dooriyo ka ancamta ancamta oo bidammin la godo weeyo ancamtu la dhaho aw kasrin ama la hoos dhigo ancamti la dhaho abdala arrinkaasi wuu burinayaa salaata man qof salaadiisa amkanuhu ay u suurta gashay atacalumu inuu eh, barto faataxadii fain cajaza lisaanu carabkiisii hadduu kari waayo xarafkaas ama faatixadii barashadeeda hadduu kari waayo ow amase lam yamdi aysan tegin zamanu imkaani tacallumihi zaman ay suurtagal tahay inuu barto fain kaana haddii uu yahay laxnigaasi fi lfaatixati faatixada dhexdeeda faka ummiyin wuxuu la mid yahay sida qofkii ummiga ahaa oo laguma xidhan karo wa ilaa haddii kale oo laxnigaasi uu ku jiro meel aan faatixada ahayn fatasixu way asaxaysaa salaatuhu salaadiisu iyo walqudwatu bihi in lagu xidho qofkii tamtaamka ahaa laguma xidhan karo tamtaamkana waxaa weeye waa qofkii ta'da celcelinayo man yukariru ta ta ta'du leh iyo fa'faagii fa'da celcelinaya fa'fa'fa laha kaa asagu in lagu xidho way asaxaysaa laakiin waa makruuh waa laga fiican yahay maadaama qofkani qiradii uusan hagaajinayn imaam shaafici wuxuu yihi qofka imaamka waxaa fiican inuu ahaado qof carabkiisi uu saxan yahay qur-aankana si fiican u ahrin inuu ahaado an yakuuna fasiixa lisaan xasana albayaan muratira lilqur'aan sida inuu ahaado ayaa fiican bu qofkan xuruuftii bar soo celcelinaya dee waxaa weeye salaaddii asagoo ka buri mayso in lagu xidhana way bannaan tahay lakin waa laga fiican yahay waxaa la mid ah oo qofka afaafaagiyo tamtaamkii la mid ah allaaxin qofkii qur-aanka laaximinaya laakiin laxni aan macnihii doorinaynin weeye sida maalan oo kale lilaahi hadeeda inuu godo oo kale dhaho alxamdu lilaahu dhaho kale marka qofkaasi waa makruh in lagu xidho maxaa yeelay qofkani salaadiisu ma burayso laxnigii uu la yimid macnihii ma bedelayo macnihii lafdigu waa baaqi haddii laakiin laxnigaasi macnihii uu dooriyo sida maalan kale ancamta siraata aladiina ancamta calayhim ayaa wuxuu u akhriyey uu godo wuxuu siraata aladiina ancamtu amuu hoos dhig wuxuu ancamti macnihi baa isbedelaya ancamta ilaahow aad u nicmaysay wey laakiin ancamtu aan anu u nicmeeyey wey ancamti waxa wey waa khiaab lilmar'a gabadh baa lala khiaab ancamti haweeney yahay aad adugu u nimcaysay wey marka macnihii dhannaa baa isbedelay sidaa darteed haddii laxniga uu macnihii faatixada uu doorinayo ama macnihii qur-aankaba uu doorinayo qofkii waxa weeye ay suuragal u ahayd inuu qur-aanka barto isagoo waxa weye baran kara laakiin aan baranin oo laxniga qur-aankii ku akrinaya salaadda dhexdeeda salaadiisi way buraysaa maxaa yeele qofka asagaa ka gaabiya dee barashadii qur-aanka laakiin haddii uu awoodi kari waayo inuu barto oo qofkan carabkiisaa adag oo mama baran karaba dad waxaa jira carab adagoo xuruufta bar baa ku dhawaaqi karin mustaqiim haddaad oda dheh wuxuu leeyahay mustaqiim waxaa weeye nuun buu akhrinayaa qofkaa laftiisu faatixadiisu ma asaxayso qiradiisuna ma asaxayso walow macnihiisu isbedelin laakiin macnihii baa meesha ka baxaya mustaqiim macno ma leh luqada carabiga laakiin mustaqiimkii toosnaa de ma aha mustaqiim macnihii baa de meesha ka baxay haddaba haddii qofkan ay u suuro weyda inuu barto ama zaman uu ku barto aynan qofkan soo marin oo see ku dhici kartaa taasi waa qof hadda soo islaamay oo waxaa weeye salaaddii la baray dee qofkaas faatixadii wakhti uu ku barto muuna helin marka qofkaasi salaaddiisu way ansaxaysaa laakiin laguma xidhan karo laakiin wuxuu yihi fain kaana fi lfaatixati haddii laxnigaasi uu faatixada markaa ku sugan yahay faka umiyin buu la mid yahay oo umiyin buu la mid yahay umiyin waa kaan soo nidhi laguma xidhan karo marka qofkan laguma xidhan kara haduu faatixadii khaldayo xataa haddii carabkiisii uu awoodi kari waayo ama zaman uu ku barto uusan helin haddiise waxa weye laxnigan uu ku jiro meel aan faatixada ahayn qur-aankii kaluu laaxibanaya faatixada wuu saxaya laakiin qur-aan kalea ka khaldan sida maalan oo kale qowl اllahi tacaala in allaha bariiءu min almushrikiina warasuuluh warasuulih ayuu leeyahay aayaddu waxa weya suuratu waxay ku jirtaa atawba aayadda saddexaad in allaha bariu min almushrikiina warasuuluhu weya laamkuu godayna ilaahay iyo rasuulkiisa waxay beri ka yihiin mushrikiinta saas weeye markaasu wuxuu akrinaya in allaha bariu min almushrikiina warasuulihi oo laamkii hoos dhiga macnihii dhanna baa isbedelay wuxuu noqonaya macnihii ilaahay wuxuu beri ka yahay gaalada iyo rasuulkiisaba ila marka rasuulihi waxay ku cadfanaanaysaa mushrikiinta marka macnihi baa isbedelay haddii marka laxnigan uu ku jiro meel faatixadii ka baxsan qur-aankan laaxibinaya markaas waa waa lagu xidhan karaa qofkii salaadiisana way ansaxaysaa waa haddii uu macduur yahay laakiin waa haddii he uu macduur yahay qofkan carabkiisaan awoodi karin ama waxa weye zamanu ku barto muusan helin ama waa qof jaahil oo dee ay u suuroobeen ama uu ishilmaamay qofkii oo asagoo ishilmaansan buu sidaa u akhriyay waa ansaxaysaa in lagu xidho walaa tasixu ma ansaxayso qudwatu rajulin ninkii inuu ku xidho walaa khuna iyo labeebkii toona bimra'atin haweeney walaa khuna iyo labeeb toona waaya ninkii kuma xidhan karo haweeney iyo labeeb toona sidoo kale labeebkii kuma xidhan karo haweeney iyo labeeb toona haddaba labeeb labeeb kuma xidho ninna haweeney iyo labeeb toona kuma xidho laakiin waxaa weeye xaalaad kale oo ansaxaysaa jirta haddaba masaladan mu'alifku waxa weye ma tafsiilin safiinihii ayaa masladan si fiican u faahfaahiyo qudwadu sagaal suuray leedahay sagaal suuro shan ka mid ah waa saxiix afarna waa baail safiinadaas o kala qaaday shanta saxiixa waxaa weeye ninkii inuu nin ku xidho ama labeebkii inuu nin ku xidho haweenaydii inay nin ku xidhato haweenaydii inay labeeb ku xidhato iyo haweenaydii inay haweeney ku xidhato afarna waa baail waxaa weeye ninkii inuu ku xidho labeeb ama uu ku xidho haweeney ama labeebkii inuu ku xidho labeeb ama labeebkii inuu ku xidho haweeney intaa midna ma ansaxayso marka lagu leeyahy inta kale waa iska caddahayba oo waxa weye ninkii asaga ka kaamilsan haweenaydii sidaa darteed inuu ku xidho dee ma ansaxayso laakiin marka la leeyahay labeeb labeeb kuma xidhan karo talow see lagu jihaynayaa meesha shaki baa ku jira bilow labeebkani uu nin yahay kan xidhanaya ee ma'muumka ah kan lagu xidhanayana uu haweenaya waa ixtimaal ee labeebkani hadhow dibbuu ka soo caddaan doonaae inuu nin yahay inuu haweenaya dib bay ka soo caddaan doontaa saa darteed waxaa maadaama shaki meesha ku jiro labeebkii gebi ahaanba iskuma xidhan kara asagu alhuna almushkil wa tasixu way ansaxaysaa lilmutawadi kii weyse qaatay bilmutayamimi kii gebagabaystay uu ku xidhan karaa bimaasix alkhuf iyo kii khufka masaxay walilqaa'imi kii taagnaa uu ku xidhan karaa bilqaacidi kii fadhiyey iwalmutajici iyo kii jiifay walilkaamili qofkii kaamilkaana wuxuu ku xidhan karaa bisabiyi ilmihii yaraa iyo walcabdi addoonkii kaamilka waxaa looga jeedaa qofkii xorka ah ee baaliq ahaa qofkii xorka ah ee qaangaarhka ahaa wuxuu ku xidhan karaa ilmo yar iyo addoon waaya qofkii mutawadiga ahaa ee weyse qaatay ee weyse qabay waxaa weeye uu ku xidhan karaa qof gabagabaystay qof gabagabaystay oo icaado aan lagu lahayn salaaddii inuu soo celiyo wuu ku xidhan karaa maxaa yeele qofkan wuxuu la yimid dahaaradii beddelkeedii buu la yimid mar hadduu biyihii waayey meel biyuhu ay ku yar yihiin dee qofkaasi waa macduur waa lagu xidhan karaa sidoo kale qofkii weyse qaatay wuu ku xidhan karaa qofkii qofka masaxay waxa weeye intuu weysaystay qofkii hufaynkii masaxay uu ku xidhan karaa maxaa yeele qofkan salaadiisii oo de waa u asaxaysaa cibaadana lagama rabo qofkii istaagga ku tukanayay qofkii fadhiga ku tukanayay ee xanuunsanaa wuu ku xidhan karaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mardumoodkiisii ayuu soo baxay abubakar oo dadka tujinaya radi allahu tacaala canhu dabeetana abubakar markuu arkay nabig alay slam buu dib usoo gurtay nabiga alayhi salaam halkii abubakar uu taagnaa buu fadhiistay dabeetana nabig alay slam baa asxaabtii tusinayey abubakarna wuu taagnaa nabigana wuu fadhiyey calayhi salaatu wasalaam dadkuna waxay eeganayeen abubakar asxaabtii maadaama aysan nabig alay slam arkayn abubakar bay eeganayeen marka saasuu nabig alay slam ku tujiyey asagoo fadhiya asxaabtii inay taagan yihiin xadiidkan haddaba waxay dhaheen shaaficiyadu sida imaam bayhaqi wuxuu nasakhaya xadiid kale oo nebigu yuri alayhi salam waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuun macnaa imaamkii hadduu fadhi ku tukado fadhi ku tukada maxaa yeelay yani xadiidkana ka dambeeyey xadiidka kale oo arrinkana wuxuu dhacay buu ihi maalintii sabtida ahayd ama maalintii axadda ahayd maalintii isniintaydna nabig alayh salaam uu wafaaday marka wuxuu nasakhayaa xadiidka kale abu hureyra waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuun waaya qofkii kaamilka ahaa ee waxaa weeye xorka ahaa ee qaangaarka ahaa ilmihii sabiga ahaa ee mumayiska ahaa uu ku xidhan karaa maxaa yeele qofka sabiga ah waxa weye salaaddiisu way asaxaysaa mar hadduu mumayiz yahay waxaana daliil ah xadidka camr bn salama wuxuu tujin jiray qowmkiisii waqtiga nabig alayh slam isagoo lix jir ama toddoba jir ah sida saxiixulbukhaari ku sugan sidoo kale wuxuu ku xidhan karaa addoonkii qofkii kaamilka ahaa xorkii addoonka wuu ku xidhan karaa walacmaa indhoolihii iyo walbasiiru kii wax arkayay sawaaun labadu way siman yihiin cala nasi naska imaam shaafici ee umka uu ku caddeeyey maxaa yeele fadiiladooda ayaa iska soo horjeeda ninkii indhoolaha ahaa iyo ninkii waxa weeye ee araggiisa qabay waxa weye xagga imaamnimada way ka siman yihiin midba midka kale kama mudno la dhihi maayo indhoolaha waxaa ka mudan ninka indhaha qaba waayo midba fadiilo gooni u leeyahay oo ninkan indhoolaha ah waxaa weeye fadiiladiisu waxaa weeye qofkii indhihiisa wax kama arka sooma ah saa darteed khushuuciisu waa taam wax mashquulinaya wuxuu eegaya toona ma jiro kan kale ee indhihiisa qabana waxa weye fadiilu leeyahay oo nijaasadii ayuu iska ilaalinaya marka labadii fadiilo ayaa istacaaruday saa darteed way siman yihiin walasaxu wejkaa saxnimada badani waxaa weeye sixatu qudwati saliimi qofkii saliimka ahaa xidhashadiisii qofkii waxa wey caafimaadka qabay fayoobaa inuu ku xidhan karo bisalisi kii salasulbowlka qabay kaadi shubanka waaahiri gabadhii daahirka ahayd ee waxaa weeye dhabar furan aan qabin caadana aan qabin bilmustaxaadati gabadhii dhabar furanka qabtay inay ku xidhan karto hayr almutaxayirati ee mutaxayirada aan ahayn tii waraegsaneed aan ahayn waayahay qofkii saliimka ahaa ee caafimaad qabay qof salasubowl qaba wuu ku xidhan karaa qof kaalidu ka qubanayso wuu ku xidhan karaa gabadhii daahirka ahayd way ku xidhan kartaa tii dhabarfuranka qabtay ee mutaxayirada aan ahayn maxaa yeele gabadha dhabarfuranka qabtaa dee waxayna soo dhaaftay in ay salaadeedu asaxayso qalan aan laga rabin waaya laakiin gabadhan mutaxayirada ah ayada laguma xidhan karo maxaa yeele waxaa waajib ku ah inay salaaddii soo qallayso walow baana haddii uu soo caddaado imaamu imaamkiisii mar'atan haweeney hadduu soo caddaado oo amase kaafiran gaal hadduu soo caddaado muclinan oo gaalnimadiisii caddaysanaya qiila waxaa yidhi aw mukfiyan ama haddii uu yahay mid gaalnimadiisii qarsanaya hadduu soo caddaado imaamkii wajabat kolkaa waxaa waajiba alicaadatu ah, salaaddii in la soo celiyo laa junuban janaaba haddii uu maaragta inuu qaba soo caddaatay iyo wadaa nijaasatin khafiyatin mid nijaaso qarsoon qabaa inuu yahay hadday dib ka soo caddaata maya markaa labada suuro dambe ma soo celin u leehay qultu waxaan alasaxu wejka asaxnimada badan almansuusu ee naskuna uu ku soo arooray huwa asagoo qowl jumhuuri qowlka jumhuurka weeye ay dhaheen ina mukhfiya alkufri qofka gaalnimada qarsanaya huna halkan ka muclini kii muujinaya muu la mid yahayo markaa mar leyba salaadii waa la soo celinaya wallahu aclam macnaha imaamkii haddii uu soo caddaado inuu haweenaya oo waxa weeye qofkani wuxuu ku xidhay qofuu u malaynaya inuu nin yahay nin baa wuxuu ku xidhay qofuu u malaynaya inuu nin yahay dabeetana waxaa soo caddaatay inuu haweenay qofkani yahay ayaa soo caddaatay maalan shaal iyo surwaal baba qabtayba isna wuxuu moodayey inuu qofkani nin yahay saas ugu xidhay kadib mu ogaada inay haweenay tahay qofka waxaa laga rabaa salaadii inuu soo celiyo waayahay maxaa yeele qofkan wuu gaabiyeyo dee haweeneyda kuma khaldamaysa ninkii codkii iyo sifaad badan ayay maaratay hay-adii ayay kala duwanyahin sidoo kale haddii uu gaal soo caddaado imaamkii wuxuu moodayay qof muslim ah ayuu moodayay dabeetana wuxuu ogaaday inuu gaal yahay waxaa markaas laga rabaa inuu soo celiyo salaaddii waa hadduu gaal caddaystay gaalnimadiisii uu yahay oo la ogaado inuu gaal yahay iil baa jiro wuuu leey aw mukfiyan ama gaal uu yahay gaalnimadiisii qarsanayey asna waxaa weeye waa la mid oo icaadadii waa waajib qofkan wuxuu aha qof gaal ahoo jincay ah diintuu caaya zindiiq weeyaan qofkani laakiin lama ogeyn de qof gaalnimadiisi qarsanaya weeye saa darteed eh, qofkani uu ku xidha asagoo qof muslima ah moodaya dib bay ka soo caddaatay inuu yahay qof gaal ahoo zindiiqa ah. de markaa salaadii wuu soo celinaya wuu leeyahay qowlkan Eh, laakiin dib buu mualif ka rajaxay qowlkan oo wuxuu yihi ina mukhfiya alkufri ka muujinaya sida asaxa ah eh, qofka gaalnimada qarsadee kan muujisanaya yuu la mid yahayo maxaa yeele gaalnimadu dee waa arin culus qofkani ahalba omaha cibaadadii sidaa darteed haddii lagu khaldamo oo qof loo maleeyo inuu eh, muslim yahay oo markaa lagu daba xidho salaaddii waa la soo celinaya laakiin qofkii janaabada qabay haddii qofkan uu moodo qof dee daharadiisu ay dhamaystiran tahay dabeetana ay dib ka soo caddaato qof janaabo qaba ama qof nijaaso qarsoon maradiisa ku taalay dee markaa lama soo celinayo ama qof muxdi ah oo weyse qabin qof muxdia aan ah weyse qabin xadadkii yaraa dee intaasba lama soo celinayo haddii qofkani dib ka soo caddaato markuu salaadda ka baxay u hi allah ma weyse qabo salaad waxaan tukaday bilaa weyse ah iminkan baan soo xuusta inay weysadii iga burtay markaa qofkii salaadiisii ku xidhay salaadiisi waa asaxaysaa oo suuradan waxaa laga soo reebay suwartaa kale maxaa yeelay yani gaabin ma jirto qofkani ma gaabinin dee xadadkii nijaasadana waa wax qarsoomi karoo qofkii dee taksiir looma nisbaynayo walow baana haddii uu soo caddaado imaam imaamkiisii imra'atan haweeney uu soo caddaado amase kaafiran qof gaal ah gaalkaasoo muclinan gaalnimadiisii caddaysanaya qiila waxaa yidhi aw mukfiran mid gaalnimadiisii qarsanaya wajibaad waajibaan icaadatu salaadii la soo celiyo laa junuban kii janaabada qabay maya wadaa nijaasatin khafiyatin iyo kii qarsoonayd hadduu dib ka soo caddaado maya lama soo celinayo qultu waxaan alasaxu asaxi almansuus ee mansuuska ah huwa asagoo qowl jumhuuri qowlka jumhuurka dhahe weye ina mukfiya alkufri qofkii gaalnimada qarsani huna halkan ka mucidi kii muujisani ayuu yahayo salaadii waa la soo celinaya mar kasta wallahu aclam wlummiyu ummigii kalmar'ati haweeney ayuu la mid yahay fil sida asaxa ah ummigii faatixada wuxuu la mid yahay sida haweenayda oo haweenayda waxaan soo tilmaannay haddii qofkii uu ku khaldamo haweeney oo nin moodo oo ku xidho ninkii ragga ahaa waxaan idhi salaaddii wuu soo celinayaa ummi haddii uu moodo qof qaari ah oo markii salaaddii u ka baxo u caddaatay qofkani inuu qof ummi yahay oo faatixadiiba ansaxaynin dee markaas wuu soo celinayaa sidaa saxa ah khilaaf alasax uu leeyahy junubkii uu la mid yahayo maxaa yeele umminimadu way qarsoomi kartaa marka qofkii waa lagu cudurdaaraya waayahay walow iqtadaa haddii uu ku xidho bikhunha labeeb hadduu ku xidho fadaana uu soo caddaado labeebkii rajulanin lam yasqud ilqadaau qallihii ma dhacayo fi ladhari qowlka adharka ah waaya wuxuu ku xidhay khunha wuxuu moodayay nin dib bay ka soo caddaatay inuu nin ahaaba asal ahaanba ayaa soo caddaatay markaasi qallihii kama dhacayo waxaa laga rabaa salaaddii soo qalleeyo maxaa markii uu ku xidhanayey dee ninkani labeeb buu ahaa sida awgeed salaadii qalaheedii kama dhacayo maadaama mutaradid ahaa salaaddii sida ansaxayso walcadlu qofkii cadliga ahaa diintiisu hagaagsanayd awlaa ayaa ka oo imaamnimadii kaga mudan min alfaasiqi qofkii faasiqa ahaa qofka cadligii waa qofkii waxa wey markhaatiga gelayey faasiqna waa qofkii aan markhaatiga gelaynin dembi kabiira ku dhacay ama dembi sakaaira joogteeyey haddaba qofka cadliga ayaa ka awlaysan qofkii faasiq ahaa inuu dadkii tujiyo bal ee waa makruuh qofka faasiqa in lagu daba tukado qof sigaar cabaya ama waxaa weeye beenta sheega ama waxyaaba dee fisqi qofka ugu dhacayo la imaanaya in lagu xidho waa makruuh laakiin salaaddii haddii lagu xidho salaaddii waa asaxaysaa taasina imaam shaafici wuxuu usoo deliishaday ibnu cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu ku xidhan jiray xajaaj binu yuusuf aaqafi ninkii dilaaga ahaa ee qoladii reer bani umaya u ahaa waaliga imaam shaafici wuxuu ihi wa kafaa bihi faasiqan ninkaasi intaasaaba faasiqa u filanoo yani fisqi weyn ayuu ku dhacay maadaama dadka uu layn jiray asxaabtii bar ka mid u laayey taabiciintii uu laayey ninkaas maadaama salaaddiisi in lagu xidhay asaxday qof kale faasiqana min baabi awlaa walaصaxu wejka asaxnimada badani waxa wey an alafqa qofka fiqiga badani awlaa inuu ka mudan yahy min alaqra'i kii qirada badnaa walawraci iyo kii waracnimada badnaa wayuqadam wala hormarina afqahu qofkii fiqiga badnaa walaqra'u kii qirada badnaa cala asani qofkii da'da weynaa annasiibi ee nasabkiisu wanaagsanaa waljadiidu qowlka jadiidkana waxaa weeye taqdiimu lasani qofkii da'da weynaa in laga hormarinayo cala anasiibi qofkii nasabka wanaagsanaa waay halkan wuxuu mualif kaga hadlayaa dad sifaadkii aimada lagu kala horreysiinayey xagga imaamnimada ay u kala mudanayeen marka wuxuu hi qofka fiqiga badan ee afqaha ah ee faqiiha ah ayaa ka mudan qofka aqraga ah aqra waxa wey waa qofkii qaaliga ah dee qur-aanka ku fiicnaa ee qur-aanka xifidsanaa faqiihani xataa haddii faatixada mooyaane qur-aankale uusan aqoonin qofkan qaaliga ee qur-aanka xafidsan asagaa ka mudan laakiin fiqi aan lahayn qofka faqiiha ka mudan waayo baahida loo qabo fiqiga salaada dhexdeeda ayaa ka weyn baahida loo qabo qirada faatixadii intay rugni ahayd way wadaagaan salaadduna intaas ku ansaxaysaa fiqigii axkaamtii kale ee salaada ku imaanaysana ninka faqiiha wuu garanaya lakiin ninka qaariga ma garanayo hadhow hadduu dee salaaddii khalkhal ku yimaado ama wax ka tago waxaa laga yaabaa dee inuu garan waayo si u maareeyo usjuud sahwigii iyo axkaamtiisii uu garan waayay saa darteed qofka faqiiha ka mudan waaya waxaana taa daliil ah nabiga alay sl slam abubakr ayuu ka hormariyey asxaabta intoodii kale marka nabig alay sl slam xanuunsanayey oo asagaa dadka tujinayay waxaana asxaabta ku jiray qaar qur-aanka xafidsanaa abubakr qur-aanka muuna xafidsanayn qaar qur-aanka xafidsanaa ba ku jiray sida mucaad bn jabal iyo zayd bn haabit iyo abu zayd iyo ubay bn kacb afartaasaa qur waqtiga nabig alay slam jamciyey cid kaleo qur xafiday asxaabta kuma jirin waqtiga nabig alay slam haddana abubakar buu nabig alay slam ka horreysay maxaa ka faqiisanaa oo xagga cilmiga ayuu ka yaqaanay laakiin xadiidka nabigu alayh salaam uu yidhi yaumu lqowma aqra'ahum likitaab illaah xadiidkaas see looga jawaabayaa qowmka waxaa tujinaya oo imaam noqonaya qofka qur-aanka ugu yaqaana ama qur-aanka ugu fiican qiradiisa imaam shaafici laftirkiisaabaa ka jawaabay wuxuu yidhi wakhtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka qaariga faqiih buu ahaa mar hadduu qur-aanka barto fiqigiina uu oola socday aayad kasta oo uu barto qiradeeda macnaheeda iyo axkaamteedana uu baran jiray sida ibnu mascuud uu tilmaamay radia allahu tacaala canh marka wakhtiga nabig alay slam qur-aankii iyo fiqigu mayna kala hadhi jirin laakiin maantan dambe qaariguna waa qaari faqiihuna waa faqiih dee shaqaba isku ma leh sa darteed qofkii faqiih ayaa ka mudan qofkii aqra ahaa sidoo kale qofka faqiiha ah ayaa ka awlaysan qofka warac ah ee dee waracnimadiisu ay badan tahay ee shubahaadka iyo iska ilaaliya waxyaabaha hadda shaki ku jiro idil qofka faqiiha ah ayaa ka awlaysan maxayl baahida loo qaba salaadda dhexdeeda ayaa ka weyn baahida loo qabo waracnimada waay faqiihani waxa wey salaaddii ayuu saxayaa oo garanaya axkaamteedii sidoo kale qofka fiqiga badan iyo qofka qaariga ah ayaa laga horumarinaya qofka da'da weyn ee nasabka wanaagsan isku darsada da iyo nasab wanaagsan waxaa laga horumarinaya qofka faqiiha iyo qofka aqra ah ayaa laga horumarinaya qofkii haddii uu mid ahaan uu leeyahay uu da weyn yahay keliya uusan nasabkiisu wanaagsanayn ama nasabkiisu wanaagsan yahay lakiin uusan da weynayna dee min baabi awlaa qofkii faqiiha iyo qofkii qaariga ahaa ayaa ka mudan oo uga owleysan imaamnimadii maxaa yeelay labadanba imaamkii faqiiha ahaa iyo imaamkii qaariga ahaa waxay leeyihiin dee waxyaabihii salaaddu ay ku ansaxaysay ama salaadda u baahnayd ayay garanayaan dee qiraadan waxay ka mid tahay shuruuddii eh, salaadda fiqiguna axkaamtii salaadda ayuu eh, ku tacalluqaa sidaa darteed da'daas iyo nasabkaasi shaqaba kuma leh salaadda sidoo kale haddii laba qof ay isqabtaan imaamnimada isku qabtaan midna uu da' weyn yahay midna uu nasab wanaagsan yahay oo dee isro sharafle uu ka dhashay ninkaa da'da weyn ayaa la horraysiinayaa sababtoo ah xadiidkii nabigu ki ahaa calayhi salatu wasalaam liya'umukum akbarukum qofka idinku weyn ha idin tujiyo midda kale ninkan da'da weyn fadiiladiisu waxay ku jirtaa da'da waa fadiilo naftiisa ku jirta kan nasab kale laakiin fadiiladiisu naftiisa ma ahe waa aabaadiisa abtirkiisa weeyaan naftiisa ma aha xagga aabaadiisu sharafta ka keenay laakiin da'weynidu waa sharaf qofka la socota waaya fain istawayaa haddii labadii qof ay sinaadaan fa binadaafati thawbi marada nadaafadeeda iyo walbadani jidhka nadaafadiisa ayaa lagu kala saaraya wa xusni sawti iyo codqureexa wa diibi sancati iyo shaqo wanaagga wanaxwiha wixii la mid ah labadii qof haddii sifaatkii muctabarkahayd imaamnada loo eegayay hadday ka siman yihiin fiqigiiba ka siman yihiin qiraa'adiiba ka siman yihiin da'diiba ka siman yihiin nasabkiiba ka siman yihiin waracnimadiiba ka siman yihiin sifaatkii haddaan soo sheegna dhan way ka siman yihiin taasi inta badan maba dhacday haddayse dhacdo haddana waxaa lagu kala rajaxayaa marada ay qabaan nadaafadeeda ninka maradiisu nadaafad badanta ayaa laga hormarinaya ka maradiisu aysan nadiifka ahayn sidoo kale nadaafadii badanka iyo cod qureex midka cod quruxsan ayaa laga hormarinaya ka laga cod quruxsan yahay shaqa wanaagga ninka waxa weeye shaqadiisu ay fiican tahay shaqa sharaf leh oo dee wanaagsan ka shaqaysta ayaa laga hormarinaya qofka shaqada hoose ama shaqada liidata ka shaqeeya waxaaso dhan baa loo eegaya waaya sababtan waxaa weeye waxaa nusuus kuma soo arorin fuqahadu waxay u ictibaarinayaan dadka ixtiraamka ay u hayaan ixtiraamka qofka dee maradiisu nadiif tahay jidhkiisu nadiif yahay cod quruxsan ee shaqo wanaagsan ka shaqaysa dadka sifaadkaa leh dadku way jecel yihiin hadduu imaam noqdana dadku way jecel yihin kudawa tukadaan lakiin haddii sifaadkan cagskeeda qofkii laga helo dadku waxaa laga yaaba in ka dareeraan masaajidka oo aysan ku dawa tukanin ayaa dhici karta marka fuqahadu had jeer waxay eegayaan imaamkan siduu dadku usoo jiidayo ee lagu daba tukanayo ayay eegayaan wa mustaxiqu lmanfacati qofkii manfacada mutaysanayey bimilkin milkii ku mutaysanayay aw naxwihi ama milkii wax la mid ah awlaa ayaa ka mudan oo imaamnimadii kaga awlaysan qofkii waxa weeye faqiiha ahaa ama sifaatka kale aan soo sheegnay fain lam yakun hadduusan ahayn qofkaasi ahlan mid ahal u ah oo u qalma imaamnimadii falahu markaas wuxuu leeyahay ataqdiimu qof kale inuu hormariyo waa yahay qofka manfacadii booskaa lagu tukanay ama halkaa lagu tukanayo manfacadiisii mutaystay ee iska lahaa manfacada ama milki ha ku yeesho ama waxaan milkayna yani ha ku yeesho sida ijaaradii oo kale qofkan asagaaba iskale gurigiisii baa jamaacadka lagu ogayaa dee asagaa ka mudan markaas in uu markaa tujiyo qofkii faqiiha ahaa iyo qofkii qaariga ah asaga ka mudan hadduu doon waa hormarin karaa faqihii qaarigii laakiin haddii loo yaa u mudan ninka guriga iska leh ayaa u mudan waxaa la mida ah ninka guriga iska leh ninka guriga kiraystay ee manfacada guriga iska leh asagaa yani awlo ah inuu dadka tujiyo xataa qofkii faqiiha ah iyo qofkii qaariga ahaa iyo sheekhii waxaas oo dhan asagaa ka awlaysa maxaa nabig wuxuu alayhi salatu wasalam la yaumana rajulu rajula fii sulطaanihi ninkiuusan ninka eh, ku tujinin eh, meesha uu maaragtay suldaanka uu ka yahay qofku meeshuu madax ka yahay qof gurigiisa asaga suldaanka ah asaga ka boqor ah ama ka diiqa waaya haddii haddaba qofkaas ahal bu ahayn qofka guriga iska leh ama manfacadiisi muteystay ahalba oo maha imaamnimadii sida haweeney inuu yahay oo kale maalan meesha dadka joogaan waa rag de haweeneydi dadki ma tujin karto ama waa gaal weeye marka asagu wuxuu hormarinayaa qof kale oo de ahal ah inuu hormariyo ayuu xaqu leeyahay wayuqadamu waa laga hormarinayaa sayidkii calaa cabdi addoonkiisii baa laga hormarinaya saakin ee deganaa guriga laa mukaatabi mukaatabkiisii laga hormarin mahayo fii milkihi milkigiisii milkigii mukaatabka lagama hormarinayo walasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye taqdiimu lmuktari qofkii kiraystay in laga hormarinayo cala almukri qofkii kireeyey walmuciiri qofkii caariyey laga hormarinaya cala almustaciri qofkii caariyaystay waayo sayidka iyo addoonkiisi sayidkaa mudan inuu imaam noqdo haddii xataa yani addoonkaasi gurigii uu degan yahay oo gurigii lagu tukanayo gurigii addoonka uu deganaa sayidkiisa xaqle inuu tujiyo addoonkii ee addoonkii laga hormarin maayo dhihi mahayo asagaa guriga degan laakiin haddii addoonkani uu yahay mukaatab mukaatabka waa addoonka sayidkiisa uu ku xidhay inuu xoolo u keeno haddii xoolaha uu keeno markaa uu xoraynayo hadaad xoolaha ii keento xor baata mukaatabkaas milkigiisa guriga uu leeyahay ama dhulka uu leeyahay lagama hormarinaya sayidkiisii asagaa la hormarinaya adoonkii mukaatabka ahaa baa la hormarinaya maxaa yeele de uu ka madax bannaan yahay sayidkiisii maadaamau nin shaqaysanay uu yahay oo sayidkiisii ka xoroobaya ninkii guriga kiraystay iyo kii kireeyey hadday guriga ku kulmaan waxaa mudan ninka kiraystay ayaa awlaah inuu imaam noqdo waayo manfacada guriga asaga iska leh ninkan kireeyey dee lacag buu qaato guriga manfacadiisi male intaa ninkan uu kira ugu jiro sidoo kale ninka muciirka ah ee guriga qof caariyeeyey iyo kii mustaciirka guriga caariyeysay hadday kulmaan kan muciirka ee guriga caariyeeyey ee guriga qofka ergiyey ayaa mudan maxaa yeele manfacada asaga iska leh milkigana asaga iska leh ama mustaciirku waxa weeye waa loogu deeqay ixsaan baa loogu sameeyeyo muddo ku meelgaad ah ayuunbuu guriga intifaacsanaya manfacadana ma milkinayo waayahay markuu doona wuu kaga noqon karaa gurigii saa darteed muciidkii baa ka mudan mustaciirkii walwaali ninkii waaliga ahaa waa ninkii madaxda ahaa fii maxalli walaayatihi goobtii uu madaxda ka ahaa awlaa ayaa ka mudan min alafqahi ninkii fiqiga yaqaanay iyo walmaaliki ninkii dhulka iska lahaa ama hantida iska lahaa ninka madaxda meel buu maamulaa uu waali ka yahay ama waa gobonatoore ama waa nin adugu maayar ah ama waa madaxweynihii guud halkaa uu mandiqada ama gobolka uu ka taliyo asagaa cid kasta kaga olaysan inuu tujiyo oo imaamnimadii kaga mudan xataa ninkii faqiiha ahaa wuu ka olaysan yahay nidhi waaba asagaa ugu mudan nidhi faqiiha asagaa xataa faqiihii ka mudan xataa ninkii maaligii ahe guriga iska lahaa haddii ninkii maaliga uu fasaxo in gurigiis lagu tukado salaaddii oo ninkii gobnitooraha ama maayarkii ama ninkii madaxda ahaa uu gurigii uu joogo ninkaa madaxdaa ka awlaysan oo la hormarinayaa maaligii waa la dambaysiinaya sababtoo ah waxa weye ninkani dee wilaaye caamu iska leeyahay wilaayada caamka ka xoog badan wilaayada khaaska ah nabigu wuxu uhi alayhi salatu wasalam laa yowmana rajulu rajula fii sulطaanih ninka nin yuusan ku tujinin ama imaam yuusan ugu noqonin meesha uu eh, saldanada uu ku leeyahay ama madaxda uu ka yahay eh, midda kale ninka madaxweynaha de in laga hormaro inuu asagu idmo mooyaane dee shay munaasab ah ma aha ixtiraam iyo qadarin ayuu mutaa wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina moxamed